bsmi اllaahi الرaxmn الraxيim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay casharkii ama kitaabkii tafsir الnaasik lisheykh cabdilmuxsin ibni xamed alcabaad albedr xafidahu اllah casharkan waa casharkii shanaad ee kitaabka ka mid ah waxaa noo soo dambeeyey shuruuda wujuubi اlxaji walcumra xajka iyo cumrada waajibnimadooda shuruuda ku saabsan ayaan soo haynay yacnii inay waajibaan oo ay qofka ku waajibaan <clears throat> maxaa shuruud ah oo uu buuxinayaa qofkaas oo laga rabaa waxaan ku jirnay marka oo aan ku joo joogsannay ixtiraasaadkii ama waxyaabihii ou intuu shuruudihii soo sheegay waxyaabihii shuruudahaas ka baxayey buu ka hadlayey shuruudihii waxaa noogu jirtay walbaaliq qofku inuu qaangaar yahay uu ku waajibayo xajka iyo cumrada qaala xafidahu اllah wالsabiyu wاlcabdu laa yajibaani calayhimaa cunuga yarka ah iyo addoonku xaj kuma waajibayaan walow facalaahumaa marka addoon marka uu sharciga ka hadlaayo ha u moodin in addoonnimadu sharciga uu la yimid oo isaga uu dadka addoon ka dhigay oo addoonnimadii marka diintii in lays addoonsadaba inay iska farayso ha u malaynin waayo islaamku wuxuu yimid iyadooy dadku habab aada u badan isku addoonsadaan oo dulmi uu ku jiro <clears throat> wuxuuna aada u dhiirigeliyey addoonnimada in laga baxo dunuub badan qofka marku galo dunuub waxaa jirto kafaaro looga dhigay inuu addoon xoreeyo waajibaad qofku hadduu sameey waayo ay dhacdo inuu addoon xoreeyo addoon xoreyntu sideedaba in ajar badan oo ku jiro zakadii in addoomaha laga xoreeyo oo wafi riqaabi baa ku jirto aada buu u yareeyey haddana asbaabtii laysku addoonsa lahaay oo waayo markii hore waxaa laysku addoonsan jiray qofka meel uunan degaankiisa ahayn hadduu joogo in la qabto layska addoonsado haddii qofka deyn lagu yeesho uu gudi waayo ninka deynta kule inuu addoon iskaga noqdo si marka yacnii iska bidabiicati lxaal aba addoon oo hore uga noqonayo habab noocaas oo badan baa jiray rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi saddex allaa la doodaayo ama alla wuxuu yidhi saddex anaa la doodaayo waxaa ku jiray warajulun baaca xuran nin qof xor a ah iibsaday e waxyaabahaas oo dhan marka heerkaas buu islaamku ka taagnaa addoonsigu hal sifo oo keliya ayuu ku baaqi yeelay addoonsigu oo iyada lafteeda uu khiyaar ka furan yahay halkaas sifa waxaan ujeedaa <clears throat> hal sifo oo qeyb kamida ah khiyaar uu ka furan yahay qofka isagoo ilaahay abuurtay diidaayo dhulka ilaahay in lagu caabudo diidan ee weliba dagaal la soo galay ee saa u xadgudbay in lagu qabto dagaalka ilmo iyo naago markay yihiin waa iska addoomoobayaan iyaga xuquuqna waa la siiyey qofkii xoreeyana hadda ajarkaas faraha badan baaba la sheegayba a loo tilmaamay haddii qof muqaatil oo dagaalami karo uu yahayna waxaa ka furan marka imaa in la addoomeeyo ama imaa in layska dhaafo ama in la furto oo maxaabiis lagu furto in lacag lagu furto fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaa-a iyadana ikhtiyaaraadkaasaa ka furan marka waxaa qalad aad iyo dulmi ah in la yidhaah addoonsiga islaamkaa keenay in la dhaho waa qalad islaamkaa dhiiri geliyey in la yidhaahdana waa qalad islaamka qof ilaahiisa yaqaano oo ilaahiisa caabudayo in la addoonsado waaba reebayba ka aan ilaahiisa rabinna haddii uu la dagaal la soo dagaalamo oo uu ku dagaal galo inaan ilaahay dhulka lagu caabudin isagu inuunan alla addoon u noqonin waa astaahilaa inuu bani aadam addoon u noqdo waayo addoonnimadii xaqa loogu lahaa buu isaguba diiday marka islaamku waxaa la yaab leh ummado iyagu ku fakeray hadda ka hor jaraa'im aan adduunyada ka dhicin sameeyey qarni muddo qarni laga joogo inay islaamkii ku tuuraan addoonsi oo hadda laftooda aan ummadaha u madax bannayneynin waxbarashadooda hab cadaaladeedkooda habkooda garsoorka aan u madax bannayneynin oo iyaga markaa yacnii wixii amarkooda diidana la kortaagan hub aada u culus oo dadka gumaado la kortaagan in oo dadkii aayahooda iyo masiirkooda ayagu siday rabaan inay uga tashtaan ka hortaagan in haddana ay qiyam xornimo ay sheegtaan aaday u fog tahay waana cadaalad daro qofna inuu ku qanco waxyaabaha noocaas oo kalea qofka ku qancayana waa qof caqli gaabni ay ku jirto sidaasaan dhihi karaa hadalkaas markaa waa iska istidraado waxaan u keenay wasabiyi waalcabdudaas ayb qofku inuu meesha adoonsigu iyo adoonnimada macnaheeda saa halkaa ka ogaada wasabiyu iyo wاlcabdu laa yajibaani calayhimaa korkooda ku waajibi maayo xaj iyo cumro walow facalaahumaa hadday sameeyaan saxaa waa ka ansaxayaa labadooda naflan sunnanimo wa ujira min man xaja bihimaa qofkii xajisiiyeyna waa laga ajarsiinaa lxadiiثi bni cabaasi radia allahu canhuma qaal rafacat imra'aة sabiya naag ayaa cunug soo kor u soo qaaday lahaa iyada ay dhashay faqaalat waxay tiri yaa rasuula allah alihaadaa xajun kan xaj miyuu leeyahay qaala nacam haah ayuu yidhi walaki ajrun adiga xajisiinayana ajar baa kuu sugnaaday ood leedahay rawaahu muslim warawa albukhaariyu fii saxiixihi can saa'ib bni yaziida qaala waxa uu yihi xuja bii maca rasuuli illahi sal l salam anigoo wiil yar ah nebiga la ila xaji siiyey wa ana bnu sabci siniin anoo toddoba jir ah walaa yejziihimaa ama walaa yujziihimaa labada waa banaan tahay ajzaa iyo jazaa in laga baxsho labada banaan walaa yejziihimaa u gudi maayo can xajat اlislaam qur-aankuna adde wuxuu ka bixiyeyba hulaathi wataquu yowma laa tajzii nafsu can nafsin shay-a walaa yejziyihimaa can xajati alislaami islaamka xajkiisii xajatulislaamkii faradka ku ahaa cumrigiisa mar ee lagu lahaa ka gudi maayo markaan ilmo yar isagoo ah uu xajiye ama isagoo waalan ama <clears throat> waxaan ujeedaa cafwan isagoo addoona la xaji siiyey bal yaxujaani cunuga yarka ay addoonku way xajinayaan xajatan uqraa xaj kale bacda albuluuqi cunuga yar markuu qaan gaaro walcidqi iyo xoreynta kadib markuu xoroobo lixadiidi bni cabaasin radia allaahu canhuma qaal uu yihi nebiga sal l salam ixfaduu canii iga xifdiya walaa taquuluu ha dhihinina qaala bnu cabaas ibnu cabaasaa dhahay ixfaduu canii war iga xifdiya iga qabta walaa taquuluu ha dhihinina qaala bnu cabaasin ha dhihinine yani anuu ma dhihin waay warkaan rasuulku ayaa yiriyo ka wadaa ayumaa cabdin addoonkii ahoo xaja bihi ahluhu dadkiisa ay la xajiyaan oy xajisiiyaan huma uctiqa la xoreeyo fa calayhi alxaju xaj baa korkiisa ah wa ayumaa sabiyin cunug yarkii ahoo xaja bihi ahluhu ehelkiisa ay xajisiiyaan sabiyan isagoo sabi ah huma adraka qaangaaro fa calayhi xajatu rajul qofka xajkiisii ayaa korkiisa ahoo laga rabaa الxadيiث rwاه بن أbي شhيبة وإsناaده صحيiح وبن أbي شhيبة شhيk الbخاaرiيi ومسلmi waaye bخaarي msلم sheekooda وإsناaدهna عlى شharطهma وrawاahu البyhaqiyuna waa weriye marفوuعا isagoo ah وqول بن cabاas اxfaduu cnيi وlaa تquluu qاala بن cabاas ydulu wuxuu tusayaa calى أnahu marfuucu ilى rasuuli الlahi sلى اه sلم inuu nebiga u korye mid loo koryeelayo xadiidka nebiga inuu yahay sl ه sلم <coughs> waalqaadiru qofka qaadirka ana huwa alqaadiru bibadanihi waa midka isaga jir ahaantiisa jirkiisa ku awoodo xajka wa maalihi iyo maalkiisa ku awoodo liqowli liqowlillaahi caza wajal alla uu yiri walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila qofka isaga awoodo xajka jid ku awoodo faman cajaza qofkii ka caajizo can ilxaji waalcumrati xaj iyo cumro liharamin duqnimo darteed ow maradin ama jiro jirada oo laa yurjaa bur-uhu laba u kala qaaday marka jirada ma arkee jiro aan la rajeyneynin inuu ka raysto ow kaana qaadiran bibadanihi ama jirkiisa waa ku awoodaa walaysa cindahu maalun maal ma haysto yaxuju bihi uu ku xajiyo ow yactamiru ama uu ku cumraysto lam yajibaa calayhi maku waajibayaan xajkii iyo cumradii waman cajaza bibadanihi qofkii jirkiisa ku caajizo wa cindahu maalun maalna haysto lazimahu waxaa ku waajibaya marka an yuniiba inuu naa'ib ka yeesho uu ka wakiil dhigto man yaxuju canhu qof ka xajiyo wayactamiru ka cumraysto ayib wuxuu ku leeyahay qofku inuu haddii uu ka caajizo inuu isaga xajka aadi waayo duqnimo jiro aan la rajeyneynin inuu ka raysto amaba waa awoodaa jir ahaan laakiin lacag ma haysto intaasoo dhan ba lacag haddii uunan haysanin qofkaa waxba kuma waajibayaan waa duq lacag ma haysto waa mariid aan la rajeyneynin inuu raysto lacag ma haysto waa awoodaa jir ahaan laakiin lacag ma haysto waxba kuma waajibayaan waayahay haddii laakiin maal ou haysto oo waa jiran yahay jiraan laga reysan rajo laga qabin inuu ka reysto waa duqoobay duqnimo uunan diyaaradda la raaci karin la socon karin laakiin maalou haystaa marka waxaa ka laa waxaa waajib ku noqonaya inuu keyrkiis wakiisho qof kale marka uu qofka wakiilanayana waxaa la yidhaha istidaaca bilkheyr asaga waa awoodi waaye nafsad ahaantiisa laakiin keyrkiisou ku awoodaa oo maal ou haystaa inuu qof kale diro lxadiiثi abi razin alcuqayliyi رضي الله عنه waligayriha keyrkii wuxuu leeyahay an yaxuja canhu inuu ka xajiyo wayactamira oo ka cumraysto laakiin keyrkaana waa inuu asaga hadda ka hor xajiye lxadiiثi abi razin alcuqayliyi radia allaahu canhu anahu ata nabiya sal l slam nebigu u yimid faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allah ina abi aabahay shaykhun kabiiru duq weyn waay oday ah laa yastadiicu lxaja xajka ma awoodaayo wala alcumrata cumradana ma awoodaayo wala dacna wala dacna guurguuridna ma awoodaayo qaala wuxuu yidhi xuja can abiika wactamir aabbahaa ka xaji kana cumrayso nin noolow ahaa laakiin aan awoodeynin isaga jir ahaantiisa aan ku awoodeynin aabbahaa ka xaji buu yidhi marka waqad taqadama qariiban waxaa soo hormartay fii wujuubi alxaji waalcumrati xajkii cumrada wujuubkeeda wuu <clears throat> soo hormaray walixadiidi ayuu xadiidkan kusoo hormaray walixadiidi اlfadl bni cabaas baa u daliila radia allahu canhuma qaala jaaءat imra'at min khahcam haweeney reer khahcam ayaa timid caama xajati اlwadaac sanadkii xajat اlwadaaca qaalat yaa rasuula allah ayay tiri ina fariidat allahi calaa cibaadihi ilaahay fariidadiisa addoommadiisa uu ku waajib yeelay fi lxaji xajka ku saabsan adrakat abi aabbahay bay soo gaartay sheykhan kabiiran oday weyn isagoo ah laa yastadiicu aanan awoodeynin an yastawiya cala araaxilati inuu ka kor maro gaadiidka inuu fuulo fahal yaqdii canhu maka gudayaa an axuja canhu inaan ka xajiyo qaala nacam buu yidhi haa qofki isagoo nina naagna waa ka xajin kartaa marka naag iyadoo ana nin waa ka xajin karaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun wa fii hada alxadiidi ayda daliilun ayaa ku sugan buu yihi calaa xaji ilmar-ati haweeneyda inay ka xajin karta cala rajuli nin waman maata qofkii dhinto wahuwa lam yaxuja isagoon xajinin walahu maalun maalna leh ukhrija min tarikatihi waxaa laga bixinayaa ma eh, tarikadiisa maalkii uu ka tegey maa yuxaju bihi canhu wax looga xajiyo masaladanna waa muhim uu baraarujinayo qofkan wuxuu ahaa nin maal leh xajkiibuu dib u dhigay maal leh markaan leeyahay lacag caddaana inay bangiyada u taal shardi ma aha ninku hadduu guryo badan leeyahay maalan midna uu degan yahay guryo kalena uu leeyahay ama ijaar ha uga socdaan ama isagu halahaadee boosas uu leeyahay maanta hadduu gada lacag badan ay kasoo baxayso uu ku xajin karo beer ayuu leeyahay haddii qeyb uu gado qeybna isagu marka daruurigiisa ku dabarto uu ka soo saari karo xaj wuxuu ka tegay xoolo geel lo ari buu leeyahy qofka maal buu leeyahy waxaasuu gadayaa waa kaashanaa xajkii buu ku aadaa waayo waa ku waajibay innaga qodobkaas dad badan waa ka maqan yahay maal oo dhan waxay u haystaan lacag caddaana qofku inuu haysto bedelkeeda haddaad haysato oo aada nafaqadaadii iyo dadka aada nafaqayso uga maarmayso waa inaad oo ka dheeraad uu yahay xajkii waa waajibayaa haddii marka qofkii sidaa ah uunan xajinin maalkiisa intaan la qeybsanin xaq ilaahay baa ku tacalluqo waa in marka hore laga bixiyaa <clears throat> xajkii wixii looga xajin lahaa zaka haddii lagu lahaa waa in layska reebaa laska laga reebaa marka hore waxaa ugu horeeya qofku marku dhinto maalkiisa in laga diyaariyo karfan iyo god looga diyaariyo uma duyuunti in laga gudo deymaha deymaha marka deyn alleh iyo deyn bani aadam waa midda allah sii owleysanba deynullaahi axaqu xadiidaasaa ahaa marka waxaa laga waa laga xajinayaa zake haddii lagu lahaa waa laga bixinaa dad hadday deyn ku lahaayeenna waa laga bixinaa stepka saddexaad ama tallaabada saddexaad waxay noqonaysaa in wasiya wasiyadiisa la fiiriyo dardaaran hadduu ka tegay oo maalkii saddex meelood meel ka yar waa ah, saddex meelood meel ama ka yar uu yahay dardaarankii baa haddana laga fulina waxa soo hara ayaa la dhaxlayaa markaas ee maalkii qofkii waa dhintay in layskaga habsada sax ma aha oo aan xuquuqdii ilaahay ku lahaana laga bixinin tay dadka ku lahaayeen aan laga bixinin qodobkan marka qodob aada muhiim u ah waay baraarug fara badanna u baahan waligayrihi keyrkiina wuxuu leeyahay an yaxuja canhu hadduu meyd yahay in laga xajiyo isaga wakaaladde uma baahna mar hadduuba dhintay de ma suurtoobeyso laakiin qofku markuu nool yahay inuu yihah war hebelo iga xaji saasay tahay ayb meeshaas marka waligayrihi an yaxuja canhu keyrkiis baa bannaan inuu yidhah anaa ku tadawucaayo ka xajinayo waxbayaan maalkiisa waxba laga qaadin waa bannaan tahay lxadiidi buraydata bni اlxusayib radia allaahu canhu wa fiihi waxaa ku jirtay ana imra'atan haweeney maatad umuhaa hooyadeed baa dhimatay ana imra'atan haweeney maatad umuhaa hooyadeed ay dhimatay sa'alat inabiya sal l slam nabigay su-aashay faqaalat waxay tiri inahaa lam taxuja qatu ma xajinin hadda ka hor weligeed ma xajinin afa axuju canhaa maka xajiyaa qaala waxa uu yidhi xujii canhaa ka xaji rawaahu muslim waayahay meeshii shardiga lixaadu hadda soo galay walmar-atu haweeneyda alqaadiratu ee awoodo bibadanihaa jirkeeda ku awoodo iyo wamaalihaa iyo maalkeedaba xajka ku awoodo laa takuunu ma ahaanayso mustadiicatan mid xajkii karto oo awoodo ilaa biwujuudi maxramin in maxram la helo ma ahaane lahaa iyada u sugnaaday yaxuju macahaa yaxuju macahaa la xajiyo liqowlihi sal l slam laa tusaafir ilmar'atu haweeneyda ma safrayso ilaa maca dii maxramin yacnii yaynan safrin ilaa maxram inuu la jira ma ahani walaa yadkhulu calayha rajulu ninna uma soo galo younan usoo gelin ilaa u macahaa maxramun iyadoo uu jooga joogo yaanu nin ajnebi a ah la khalwoonin faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi yaa rasuula allah inii uriidu waxaan rabaa an akhruja inaan baxo fii jeyshi kada wakada ciidan hebel inaan raaco oo ciidankaasaa laygu daray riwaayaadka qaar saasay dhahayaan wamra'atii haweenteydana turiidu lxaja bay rabtaa faqaala waxa uu yidhi ukhruj macahaa la bax iyada tan laga soo wareejiye jihaadkii baa haweentay raac layidhi rawaahu lbukhaariyu eh, wa muslim can ibni cabaasin radia allaahu canhuma faqad arshada nabiyu rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can ibni cabaas min xadiidi ibni cabaas macna faqad arshada nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ku hanuuniyey asaa'ila midka wax weydiinayo fii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa ilaa tarki ljihaadi jihaadki inuu ka tago liyusaafira maca imra'atihi si uula safro lilxaji xajka dartii walow xajat ilmar'atu bigayri maxramin aweenta hadday xajisa maxram la-aan saxa xajuhaa xajkeeda waa ansaxa wa ahimad waana dembaabaysaa lisafarihaa bay ku dembaabaysa safarkeeda biduuni maxramin maxram la-aan ay safartay da u fiirsa marka shardiga shardu sixa ma aha shardu wujuub in la dhaho marka muxuu ka badbaadinaya wuxuu ka badbaadinaa naagta hadday joogto iyadoo maal haysato caafimaad qabto maxram la-aan darteed hadday uga baaqato xajkooy dhimato ma dambaabeysa uu leeyahy marka naam leanna wixii ay ku awoodi lahayd baa wax ka maqan soo ma arkaysid in la yidhaha xajkii waa ansaxay maca alisaa'ati iyadoo xumaan ama dembi samaysana maxaa ka dhalanayo shayga nahyigu cibaadada markuu ku soo arooraya dhexdeeda laba sii ugu soo aroori karaa inuu cibaadadii ku dhex jiro nahyiga dhexdeeda inuu ku yimaadaan ka wadaa oo uu usoo laabto cibaadadii lafteeda ama shuruudeeda shardi ka mid ah ayuu nahyigu ku saabsan yahay markaasi nahyigaasi cibaadada waa burburina annahyu yaqtadi alfasaad oo jihadaasna waxaa la dhahaa jihatun gayru munfaka ayay dhahaan usuuliyiinta <coughs> oo meeshaas marka waxay tahay maalan salaada dhexdeeda waa lagaa reebay inaad cawradaada banayso cawrada inay feydanto waa lagaa reebay cawradii marka in la asturana waa lagu amray cawradiioo feydanto waxay usoo noqonaysaa nafsu waxaa waaye cibaadadii shardigeedii shardi ka usoo ayuu usoo noqonaa nahyigu dhinaca kale mathalan waxaa lagu yidhi najaasta ka dheerow salaada meesha aada ku dukanayso inay najaas lahaanin maradaada jirkaaga nahyigaasi shuruudu salaada usoo noqona oo dahaarada ah kaas marka wixii nahyiga noocaas oo kale waa burburinaa cibaadada ma ku ansaxayso nahyina waa wax lagaa reebay oo khaarij alcibaada ayaa lagaaga reebay asagana waa gooni dembiba u yeelanaya cibaadadan laakiin ma saameynayo xagga sixada iyo butlaan ma ku saameynayo oo mathalan de waxyaabo badan ay mithaal uga dhigaan oo marka tanaaba ka mida naagtaani safar guud waa laga reebay xajkiina hadda safaro u baahday xajna waa dhici kartaa in la galo biduuni safar oo qofka maka joogo kalo ka suurtoobaa maadaama safarku uu ka bixi karo xajka ka dhexbixi karo ayaa waxaa loo aqoonsaday jiha munfaka can hadihi alcibaada inuu yahay saas darteed sixada cibaadada ma saameynayo laakiin qofku waa ku dambaaba ayb meeshaasuu marka ka hadlanaa dadka qaar aad uma fahmi karaan oo waxaa dhici karta inay yidhaahdaan shaygii waa xaaraana la yidhi haddana wixii cibaadadii waa ansaxe laba waroo kala duwanaad noo sheegay bay dhahayaan sidaas marka de wixii qofku haddii uunan aqoon u lahayn ishuu ka ridaa waayahay lianna ishtiraad almaxrami maxaa yeele maxram oo la shardiyaa shardu lilwujuubi waa wujuubku shardi u yahe waa cinda alxanaabila xataa madaahibta kale shardi uma ahanba laa lisixati cibaadadu inay ansaxdaa shardi uma aha walilmar'ati haweeneyda allatii fii makata maka ku sugan waxay leedahay anta xuja inay xajiso maca rufqatin ma'muunatin inay la xaj ilaa iyada safar ma gelaysay maka safar maka ahan xajkee rufqo oo yani jamaaco la aamino inay raacdo lianna alxaja maxaa yeele xajka min makata laga xajinaa laa safara fiihi ma ahanin safar dhexdiisa falaa yushtaradu lahu lmaxramu looma shardiyo wamaxramu lmar'ati haweeneyda maxramkeeda zawjuhaa ninkeeda waay iyo waman taxrumu calayhi cala ata'biid iyo qofkii inuu guursado nikaaxeeda uu xaaraan ka yahay korkeeda korkiisa cala ta'biidi si joogto ah cala ta'biid markuu leeyahy muxuu ka saara qof adiga aadan guursa karin laakiin kumeelgaar oo haddii shayga hadda taagan la waayo aada guurso kartid maalan gabar iyo walaasheed ma isku guursa kartid laakiin haddaa walaasheed furto ciddadii rajcada ay dhammaysato middii la dhalatay waa guursa kartaa middaasoo kale marka dumaashidaa maxram uma tihid lanna cala ta'biid shardigaasay ku tagtay xaaskaaga eedadeed habaryarteed aa lamida lama guursan kartid iyada laakiin haddii aad kala tagtaan oo ciddadii eh, dalaaqii rajciga ay ka baxdo waa guursan kartaa maadaama ay sidaa tahay waa in marka laga maxram kuu noqon mayso lama safri kartid binasabin yani ugu maxram ah <clears throat> yani bisababi nasab nasabkii marka waa gabadhiisii hooyadiis habaryartiis hooyadii la dhalatay eedadii aabihii la dhalatay kuwaasoo dhan nasabay maxram ugu yihiin <clears throat> ow sababin mubaaxin ama sabab mubaax ah sabab mubaaxana marka waxaa soo gelaya de nuugmadii oo kale naagtii nuujisay hooyadiis oo kale naagtii uu guursaday hooyadeed sodohdiis waa musaahara waa sabab mubaaxa marka sababka aan mubaax ahayn muxuu ka wadaana licaan iyo wax lamida ah naagtiisii buu zine ku tuuray labadoodii waa licaantameen sida suuratu nuur ku jirto shan shan dhaaray dhaarteen waa la kala geeyey ninkan naagtaa ee ninkaa weligood isma guursan karaan cala ta'biid waa jirtaa laakiin sababkaan ahayn sabab iska mubaaxa ma ahayn falmaxramu min annasabi ka abiihaa naagta aabaheedoo kale waa aabihii dhalay wabnihaa wiilkeeda wa akhiihaa walaalkeed wa camihaa adeerkeed aabaheed la dhashay ama ku hooye ha ahaado ku hooye ku aaba ha ahaado ku aaba keliya ha ahaado adeerka laakiin aabaheed la ilma adeerkaa ogow maxram uma aha wakhaalihaa abtigeed isna waa sidoo kale hooyadii la dhashay ku hooye ku aaba ama waa ku aaba ama waa ku hooyo keliya walmaxramu maxramka min asababi sababna imaa biradaacin waa nuugmo ka abiihaa aabaheed soo aabaheed u yahay naagtii iyada ay nuugtay ninkii qabay waay oo caanaha sababta u ahaa aabihii dhalayu lamid mid noqona wabnihaa wiilkeedii oo kale iyadii baaba wiil nuujisa cunugay nuujisay cunugay nuujisay hooyadiisoo kale noqone wa akhiihaa walaalkeed mid la nuugay waay wa camihaa adeerkeed aabbihii iyada nuugmadeeda sababta u ahaa ninkii la dhashay adeero u noqona wa khaalihaa habarya khaalihaa abtigeedha min aradaaci nuugmada ugu abti ah yani hooyadeedu la nuugayba wa imaa bimusaaharatin ama waxaa weeyaan waa xididtinimo ka abii zawjiha ninkeeda aabihi aabihiis yani sodo geed wabnihi ninkeeda wiilka ou dhalay oo u dhalay naa kale ay u dhashay oo iyada aynan dhalin maadaama ninkeedii ou dhalay maxram waay weligiis wiilkaa weligiis ma guursan karo aabihii naagta ou qabo walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf inahu kana faaxishaة wamaqta wasaءa sabiila wa zawju umihaa iyada gabadhan hooyadeed ninka qabo waa rabiibay iyada rabiibay u tahay yacnii adeerkeedoo kale waa hooyadeeda u qabaa maadaama uunan weligiis guurso karin waa sabab iyadana marka xidatinimay wax ku yimid ayb alladii laakiin zawjka oo dakhala bihaa hooyada u galmooday ayb hooyada u galmooday marka waxay noqonaysaa marka waxay ahayd waxaa ku jirtay marka allatii dakhaltum bihina iyo aayat الnisa ku jirtay wrabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihina midkaas shardi qeydun lahu mafhuum waaye midkaas laakiin allatii fii xujuurikum qaydun laa mafhuuma lahu wa zawji bintihaa iyo waxaa la mida gabadheeda ninka qabo waa wiilka ay sodohda u tahay iyada waa wadi karaa maxramna waa u yahay wakharaja biqeydi ow bisababin mubaaxinta waxaa ku baxay almulaacin ninka la licaantamay naagta licaanku waa kaan sheegaya waa sabab mubaaxa ma la dhihi kara sababtoo ah marka horeba muxuu ka dhashay licaanka naagtiisiibuu zino ku tuuray waxwaa qadfi qadafkii baa wuxuu uga baaqday marka dhaartan fa ina almulaacinata midda licaantantay taxrumu calayhi waa ka xaaraam ninka cala ta'biidi si joogto ah weligiis ma guursan karo walaa yakuunu maxraman lahaa laakiin maxram u noqon maayo daabitkan sheekh wuxuu ka soo qaatay fatxulbaariga nacam ibnu xajar raximahullah si fiican oo fududoo isagana u sharxay ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasxaabi